bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alraddu cala aljahmiya wazanaadiqa liimaami ahli اsunna axmed ibni xambal calayh raxmat ullah waa darsigii afraad qala alimaamu raximah اllahu tacaala waama qowluhu falaa ansaaba baynahum yowmaئidi wla yatasaa'aluun waqala fi aayat أkhra faأqbala bacduhm clى bacdi yatasaa'aluun faqaluu kayfa yakunu hada min almuxkam fashakuu fi اlqur'ani min أjli dalik waa shubhadii afraad ee imaamku ka jawaabaya wey sidaan uga soo barannay marka hore shubhadu sheegayaa kadibna wuu ka jawaabaya wuxuu yidhi wa amaa qowluhu odhaahdiisa sindiiqu uu yidhi uu diinlaawuhu yidhi falaa ansaaba baynahum wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhrana wuxuu yidhi faaqbala bacduhum calaa bacdin faqaaluu zanaadiqadu waxay yidhaahdeen falaa ansaaba laba aayadood oo meeshanuu imaamku ku sheegay ayay iska hor oo ay ka dhigeen sidii wax iska hor imaanayo kale midda koowaadi waxa weeye falaa ansaaba faidaa nufiqa fi الsuuri falaa ansaaba wax nasabyaal ah baynahum dhexdooda ma ahaani yowmaidin maalinka suurka marka la afuufo walaa yatasaa'aluuna waxna isweydiin maayaan laba masaley aayadaasu anfisay markii suurka la afuufo waa midda koowaadee horta nasab inuusan jirin cabtir ma jiro qodobka labaadna waxay anfisay inay addoommadu xilligaa wax isweydiiyaan iyadana waxay tidhi ma jiro wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fii aayatin ukhraa wuxuu yidhi aayad kale fa aqbala wuu jeedsaday oo wuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaar kale kale iyuu qaabilay oo ku jeedsaday yatasaa'aluuna iyagoo isweydiinaya ayb fa qaaluu waxay yidhaahdeen zanaadiqadii kayfa sidee buu yakuunu u ahaanayaa haada kani min almuxkam hadal la sugay oo toosanoo saxa ah, see buu ku noqonaya waaba iska hor imaanayaa fa shakuu markaasay shakiyeen qur'aankii bay ka shakiyeen min ajli daalika kaas daraaddii ayb shubhadu marka wax weeyaan aayadda hore waxay anfisay tasaa'ul soo maah walaa yatasaa'aluun way diidday inay addoommadu wax isweydiinayaan ma jirtay aayadda labaadna waxay sugtay inay wax isweydiinayaan faaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun marka seebaa marna uu yidhi waxba isma weydiinayaan marna uu yidhi way isweydiinayaan iska hor bay dheheen marka hadal sax ma noqon karo warkaas ayib shubhadu marka taas weeye imaamku wuxuu yidhi marka isagoo iswaafajinaya fa faama qowluhu casa wajalla odhaahdiisa alla uu yidhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin maalintaan nasabyaal ma jiraan baynahum dhexdooda walaa yatasaa'aluuna isna weydiin maayaan fa haadaa kan cinda annafkati athaaniya waa afuufista labaad agteeda markii suurka la afuufo ilaa suurka laba goor baa la afuufaa marka hore la afuufayo saciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila maa sha allah marka waa xilliga la wada suuxayo oo la dhammaanayo waay suurka mar labaad baa la afuufi doonaa faidaa hum qiyaamun yanduruun waa soo kaakacayaan markaas marka labadaa nafqe ee suurka la afuufayo midda labaad weeyaan markaysan waxba isweydiin karin fa haada kani oo cadamu tasaa'ulka ah cinda anafkhati waa afuufista agteeda athaaniyati ee labaad idaa goortii qaamuu ay istaagaan min alqubuuri markay xabaalaha iyo qubuurta ka soo istaagaan laa yatasaa'aluuna wax isweydiin maayaan markaa walaa yantiquuna mana hadli karaan fii dalika almowtini meeshaa isagaa kuma hadlayaan fa idaa goortii xuusibuu la xisaabiyo oo wadakhaluu ay galaan aljannata jannada wan naara iyo naarta galaan intii janno loo qorayna ay janno galaan intii naar loo qorayna naar galaan aqbala markaasay jeesanayaan bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale yatasaa'aluuna iyagoo iswarsanaya oo isweydiinaya ayb macnaa wuxuu ka wadaa nefyigana meel iyo mowtin iyo marxalad buu ku saabsan yahay ihbaatka la sugayo tasaa'ulkuna marxalad iyo mowtin kale oon kii hore ahayn buu ku saabsan yahay sidaas daraaddeed haddii axwaasha iyo mawaadintiiyo makaanku iskhilaafo tanaaqud ma jira soomaynaa usoo sheegay muqadimadii raaqib alasfahaani waa kaan kusoo sheegnay ayib fahaada kani tafsiiru maa shakat waa wixii ay shakiday tafsiirkii fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu wixii ay ka shakiyeen tafsiirkiisi iyo caddayntiisu wataa waay ayib uu imaamku isagu hadda uu ishkaal bixiye ka jawaabay waa xagga tasaa'ulka xagga tasaa'ulka marna waa la diiday marna waa la sugay isagu marka qaabka ugu tawjihiyey waa qubuurta marka laga soo kacayo oo suurka la afuufay aayadda dhahaysa falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluun waxaa ka horeeya faidaa nufiqa fi suur marka nafkhiga suurka afuufistaa la afuufayo ma midii horaa mise waa midda dambe bay isku khilaafsan yihiin qole waxay leeyihiin waa afuufista horo annafkha aluulaa waay waa markaa marka la suuxayo la dhimanayo wax isweydiin markaa ma jirto qolo imaamku uu ku jirana waxay leeyihiin waa afuufista labaadoo marka la soo kaco waa marka wax isweydiin maayaan maxaa yeele nin walba tiisaa haysato sooma ah, wax isweydiin ma jirta waa la kala danaysanaya ayib goorta wax isweydiinayaanee la sugayna waa markay ama naarta galaan oo qolatii naarta galayna naarta dhexeeda wax isku weydiinayaan qoladii jannada galayna jannada dhexeeda wax isku weydiinayaan inay jannada dhexeeda tahay aayaddaas dambe ee muxuu ahaaye sugaysa tasaa'ulka wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun oo ku soo aroortay suuradee suuratu saafaat soo maaha ah, markaad fiiriso lixaaqa markaad fiiriso aayadaha ka dambeeya markaad fiiriso dadkan waxay ku sheekaysanayaan jannada dhexdeeda aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluuna qaala qaa'ilu minhum inii kaana lii qariin yaquulu ainaka la min almusadiqiin aidaa mitna wa kunna turaaban wacidaaman ainaa lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faاطalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim waa ahlu jannadiiyo jannada dhexeed ku sheekaysanaya marka janno dhexeedaa lagu sheekaysanaya kuwii naartu naartay ku dhex hadlayaan iyo markii suurka la afuufoo la soo kacay oon la hadlaynin laba marxalay kala tahay soo ma laba xaaladood weeye wax iska hor imaanaya meesha ma yaallo wey maana ayib alimaam ibnu jariiri abri caleyh raxmat ullah ayaa isaguna faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum nafqigaas midka uu yahay ayuu tilmaamay in laysku khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin waa nafqiga hore waa fuufista hore bay leeyihiin oo marka la suuxayo wey ibnu cabaas buu ka soo guuriyey ee muxuu ahaayey muxuu ahaayey qolena waxay leeyihiin waa nafkiga labaad oo imaamu axmed caleyh raxmat ullaahi taa uu inoo sheegayo markaa taana waxaa laga soo guuriyaa cabdullahi bn mascuud anas bn malik iyo qataada iyo mufasiriintii salafka qaar ka mida ah laga soo guuriyaa inay nafkiga labaad marka ayna waxba isweydiinayn taa waa dhanka wax isweydiinta ishkaal labaad baa aayadda ay ka keeneen ishkaalka labaad muxuu yahay falaa ansaaba baynahum baa layidhi nasab ma jiro nasab oo dhan waaba goay abtir waa go'ay aayado kalena waxay tilmaamayaan inuu abtirkii jiro oo alla wuxuu yidhi yowma yafiru اlmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih soo nasabkii weli ma jiro walaalkii aabbihii kada ilmihiisii yani waxa weye waa jiraa weli aayaddanina waxay leedahay falaa ansaaba nasabyaal ma jiraan dhankaana waa ishkaal kale waa taana iyadana waxaa looga jawaabaa nasabka markaa la inkirayaay ee la leeyahay ma jire la anfinayaay bimacnaa waxaa laga wadaa nasabka waxtarkii laysugu tari jiray iyo faa'iidaduu lahaan jiray waa dhammaatay waa sax waay hebel waa inay hebel waa la yaqaanaa oo aakhara hadduu tagaa waa ina hebel tan waa ina heblaad aabbi iyo hooye iyo waa jiraan laakiin aabbi iyo hooye iyo abtir iyo macnihiisu wuxuu ahaa in laysugu naxo oo laysugu naxariisto oo laysku xidhiidhiyo oo wax laysku taro oo soo maah dhibka lagu qaybsado soo ahayn wixii oo dhan baan jirin marka wixii oo dhan markay meesha ka baxaan abtirkaasi meeshaa ka jiraayey waa magac marka aan macno lahayn falaa ansaaba baynahum oo macnaha waxa weye ruuxii xilligaa isaga aan nasabkiis camalkiisu meel xundhigo nasabkiisa waxu tari maayo marka nasab aan waxtar lahayn bimacnaa isagoo jirin oo kaleu ka dhigan yahay falaa ansaaba baynahum sidaasina waa ishkaalka labaad ama shubhada kaleete aayadda iyadana uu ku sheega shubhada saddexaad waxaan leeay shubhada shanaad wuxuu yidhi imaamku wa ama qowluhu maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin wa qaala fii aayatin ukhraa wuxuu idhi fawaylun lilmusalliin faqaaluu waxay yidhahdeen zanaadiqadii ina allaha alle qad damma wuu caayay qowman dad kaanuu yusalluun qaala fawaylun lilmusalliin waqad qaala fii qowmin inahum inamaa dakhaluu nnaara liannahum lam yakunuu yusalluun fashakuu fi اlqur'ani min ajli dalika wazacamuu anahu mutanaaqid waa laba aayadood bay iyadan haddana iska hor keeneen wa amaa qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi maa salakakum war maxaa idin qaati idin geliyey fii saqara saqara dhexdeeda maxaa idin geliyey war naartan saqara maxaa idin geliyey ahlu naarkii baa la ahaan jirin min almusaliina kuwa tukada ayb marka maxay naarta ku galeen ya inaysan tukan jirin salaad la'aan bay naarta ku galeen meesha waxaa ka soo baxay salaad la'aanta naar baa lagu galaa wa qaala alla wuxuu yidhi fii ukhra aayad kale wuxuu yidhi faweylun halaag iyo cuquuba waxay u sugnaatay lilmusalliina kuwa tukaday usugnaatay tanina maxaa ka muuqda intaa hadda ay ku gaabsadeen waxaa ka muuqda dadkii tukaday baaba la cadaabaya salaaddii waa laysku cadaabaya soomaa fawaylun lilmusalliina cadaab iyo halaag kuwa tukadaa iskale marka tii horena maxay tidhi naar waxaa lagu galay salaad la'aan tan dambana say wataan waxay leedahay naar waxaa lagu galay salaaddii marka adigu salaaday meelna gee waay salaaddii ayay waxay ka dhigeen inay marna dadka saqara geyso marna salaaddii inay muxuu ahay salaad la'aantii baan dhihi salaad la'aantii inay marna dadka saqara geysay oo yidhahdeen lam naku min almusalliin kuwii tukanayeen inayba ku galeen fa waxay yidhahdeen waa ka shubhadoodu marka ina allaha alle qad damma wuu caayay qowman dad kaanuu ahaa yusalluuna kuwa tukanaya dad tukanahaya ayaa la dhaleeceeyoo salaaddii lagu dhaleeceeyey oo lagu caayay oo qaala alla wuxuu yidhi fawaylun lilmusalliin dadkii tukanayey waa la haystaa oo ilaahay baa caayey oo ku sheegay inay halaag iyo cadaab leeyihin wa qaala wuxuu yidhi waqad qaala isagoo yidhi alle fii qowmin dad dhexdoodna wuxuu yidhi innahum iyagu innamaa dakhaluu way galeen annaara naartii bay galeen li'annahum iyagu lam yakuunuu maysan ahaan jirin yusalluuna kuwa tukada waa aayadda hore waay aayadda hore somayn lam nakun min almusalliin aayadda horay tilmaamayaan horayna alla wuxuu u yidhi dad baa naarta galay waxay u galeenna mayna tukan jirin horay anagoo taa u haynay ba haddana waxaa timid kuwii tukadayna inuu alla dhaleecaynayo cadaab u sheegay fa shakuu markaasay shakiyeen buu yidhi imaamku filqur'aani qur-aankii bay ka shakiyeen min ajli daalika kaa dartii xun ee aayadaha iska hor keenay baa waxaa ka dhashay inay qur-aankii ka shakiyaan wa zacamuu waxayna sheegeen annahu qur-aanku mutanaaqidun inuu yahay mid isjabinaya mid iska hor imaanayo isburinaya inuu yahay ayay marka sheegteen ayb waxaa la gaadhay marka inuu ka jawaabo shubhadii inuu ka jawaabo qaala wuxuu yidhi imaamku wa amaa qowluhu alla odhaahdiisa uu yidhi fa waylun lilmusalliin cuniya ama canaa bihi canaa wuxuu ula jeedaa biha iyada almunaafiqiina buu ula jeedaa oo dee intaa lagagama hadhina waa lasii sifeeyo waxaa la yidhi alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna moog ah, salaadooda aan danaynin way isaga tagaan xataa yadhaba ilaa uu tago alwaqtu salaada waqtigeedu ilaa uu baxo can salaatihim saahuun macno macaani badan bay leedahay leedahayoo ibnu jariir abari siduu markuu nuquul oo tafaasiira soo guriyo wuxuu leeyahay waxaa soo gelaya saahuunta kuwa salaadoodaba moogoon danaynayn maba tukadaanoo salaaddiiba waa ka tageen ama salaadda way tukan laakiin wakhtigeediioo baxay bay tukanayaan wakhtigii markuu tago bay tukanayaan ama salaadda way tukanayaan laakiin ilaahay dartii kama ahee markii dadku ay dadka la joogaanoo indhuhu qabanayaan markaasay tukanayaan marka kalena dankama ay laha kulli waa soo galaya ayb marka kuwaasi la leeyahay faweylun lilmusalliin waa dadka salaad tukada haddana salaadooda dayaca marka taga waqhtigii kadib dhiga waa kuwa moog oon salaaddiiba muhimmad weyn siinaynin ayb waana munaafiqiin aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna baa lagu sii sifeeyey aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna istustusaya yacni hal lagu arko bay u tukanayan markay tukanayaan xataa ilaahay dartii uma tukanayay ajir raadis ee waxay u tukanayaan hal lagu arko oo hal lagu arkaa maxaa ka dhalanaysa calashaani in dhiiggiisa iyo xoolihiisa uu u badbaado ilaan hadduu salaaddii ka tago la badbaadimnayo soo waa la soo qabana waa gaal waa la dili xoolihiisii baa la bannaysan marka wuxuu u tukanayaa ha lagu arko oo naftaadii xoolahaada ha badbaadeen ama ha lagu ammaanoo ha lagu sheegsheego ayb yaquulu wuxuu yidhi imaamku idaa goortii ra'awhum ay arkaan dadka salluu way tukanayaan wa idaa goortii lam yarawhum ay dadka arki waayaanna oy dadka indhahooda ka qarsoomaanna lam yusalluu ma tukanayaan horta dadka la yidhi faweylun lilmusalliina waa dadka dad ilaahay dartii u tukanayo salaaddii hagaajinaya lagama hadlaye waxa laga hadlaye salaadoodii la leeyahay naar bayba ku gelayaan waa dadka salaada dayacaya kow qasadkay u tukanayaana istustus tahay iyo ha lagu arko markay dadka arkayaanna tukanaya markay kalena isaga tegaya kuwaa way kuwa naarta lehe aayaddu kama hadlayso salaad saxa naar lagu galay salaad saxa naar lagu galay aayaddu ma sheegayso ee dad gooni ah salaadda ay tukanayaanna tii sharciga aysan ahayn qoladaa way qolada laga hadlay waa munaafiqiin waay ayb amaa aayadda ah wa amaa qowluhu maa salakakum fii saqara la yidhi kale war maxaa saqara idin geliyey ahlu naarow oo qaaluu ay yidhaahdeen lam naku min almusalliin taasi yacnii wuxuu ka wadaa almuwaxidiina buu ka wadaa kuwa tawxiidsada maanaan ahayn almuminiina oo muminiina maana ahayn yacni aayaddan maa salakakum fii saqara lam nakun min almusalliinta lagama wado ahlu tawxiid baan ahaynoo um baanu ka tegi jirnay ma ahee lam nakun min almusalliina ay lam nakun min almuwaxidiina almuminiin waay aslanba muwaxidiinna maanan ahayn ee muxuu ahaay mu'miniinna maanan ahayn salaadan la leeyahay marka maanaan tukan jirin bimacnaa mama aanaan towxiidsan jirin waay salaadu marmarka qaarkood waxay matashaa ruuxa iimaankiisa iyo towxiidkiisa sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay bimacnaa maanaan tuka jirin muslimiinba maana ahayn waay marka dad gaalaha bay ka hadlaysaa dad gaal abay ah ka hadlaysaa oo aan tukan jirinba tukashala'aantana ma aha muwaxidiin aan tukanaynin meehee waxay ahaayeen dad aan sidoodaba diintaba soo gelin oo gaala ah saas daraaddeed salaaddii ay ka tageen tawxiidkiiay ka tageen iyo iimaankiiyo ka tageen baa laga wada ayib fa haada kani maa shakad waa wixii ay shakaday fiihi dhexdiisa azanaadiqatu ay ka shakadeen macnaha in laga wado aayaddan dambe oo yani wax weeyaan eh, eh, eh, lam naku min almusalliin inayna salaad keliya ka tegine inaysan tawxiidkaba iyo diintaba gelinba waxaa ku tusaya isla aayadaha laftooda ku tusay oo waxaa ka mid a aayaadka lam naku min almusalliin walam naku nucimu اlmiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin maxaa ka dambeeya wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin ah, aakharaba maanaan rumaysnayn ma ruuxaan aakhara rumaysnayn baa marka muwaxida marka lam nakun min almusaliin muwaxidiinba maanaan ahayn waxaa isla macnaha xoojinaya aayaadka sii soco maxaa ka sii dambeeya xataa ataana alyaqiin soo ma ilaa alla ka yidhaahda famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwa ergaynaya ergadoodu anfici mayso yaa waayo dadkayna shafaacadu ayaan loo aqbalayn oo shafaaca waxba u tarayn waa gaalo soo ma kitaabkii horaan ku soo marnay ruux aan shafaaca waxba u tarin laanna ilaahay markuu malaa'igta iyo rususha iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo markay shafeecaan wuxuu leeyahay kactaga oo cid kasta oo tawxiidsanaysa ka soo saara qalbigiisa wax yaroo iimaana ku jiro markay ku noqdaanoo ku noqdaanoo ku noqdaan waxba markay ka soo waayaan waxaan kaga soo tagnay bay yidhahdeen dadkii qur-aanku xabisay somaynaa soo marin kitaabkii horeaan kusoo marnay man xabasahum alqur'aan oo dadka loogu talagalay naarta ku waaraan kuwaa looma shafeeci karo waa gaalada marka marka famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin iyo iyo muxuu ahaayey wa kunnaa nukadibu biyowmi iyo waxay xoojinaysaa lam naku min almusalliina ay min almuwaxidiin muminiinba mana ahay marka aayaddanna waxay ka hadlaysaa dad gaalo ah oo aan tukan jir tukashala'aanta ay ka horaysaba inayna tawxiid iyo iimaanba lahayn taana waxay ka hadlaysaa munaafiqiin tukan jiray laakiin salaadooda marna dayici jiray marna isaga degi jiray markay tukanayaanna aan ilaahay dartii u tukan jirin sidaas daraaddeed salaad saxa ayaa naar lagu galay ma jirto ayb adiga waa zanaadiqo meeshii ay wax ka jafjafi karaan iyo meeshii ay wax ka soo saarsaaran karaan iyo waxaasay ku mashquulsan yihin marmarka qaarkood wax lagu kadsoomi karoo dadka jahalada ku kadsoomi karaan bay keenayaan marmarna waxyaalo bannaanka iska yaallay wax moodayaanoo ay dul istaagayaan ayb alimaam ashinqiiti caleyh raxmat ullah labada aayadood markuu sidaasoo kale u keenay ayaa wuxuu yidhi shubhadaa in laga jawaabaye waa fii gaayati duhuur buu yidhi waa arrin iska cad waa arrin iska cadoo marka fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun wayamnacuuna almaacuun intaa markii la raaciyo warku waa iska caddaana soo ma shubha weynba meesha ayib oo inay munaafiqiin yihiin markaasuu wuxuu sheegay laakiin zanaadiqadu buu yidhi dadka diinla'aanta salaadda ka tegitaankeeda waxay u xujaystaan marmarka qaarkood fa weylun lilmusalliin taas adeer salaadda waa laga tegi karaa salaadda see looga tegi karaa haddee ilaahay baaba dadkii tukanaya fa weylun lilmusalliina yidhi marka sindiiqa diinlaawaha aayaddu xujaysanaysu uu salaadda uga tago buuri markaasaa wuxuu yidhi sheekh maxamed amiin shinqiti caleyh raxmatullah waxaan ka maqalay buuhi dadka qaarkood inuu nin nin daalim oo taariku salaad ah yuu la hadlay markaasu wuxuu ku yidhi maa laka la tusalli war maxaad u tukan laadayniyo ninkii taaliku salaadka ee daalimka baa wuxuu yidhi ina allaha tawacada cala asalaati bilweyl waxaana u tukanayn ilaahay salaadiiba dadkii tukanaya halaag buuba u sheegayba marka meel lagu halaagsamay aniga maxay geeyey oo xaggee fawaylu lilmusalliin buu ninkiibaa wuxuu ku yidhi waayahe iqra' maa bacdaha aayadda sii akhriyo kuwa ka dambeeya sii akhri ya fawaylu lilmusalliin alladiina maca salaad sii wad buu yidhi ha joojinin markaasaa wuxuu yidhi laa xaajata lii fii ma bacdaha aniga intanaa dantayde wixii intaa ka dambeeya dan kama lihid fawaylu lilmusalliin halkaasay igaga dheganta amaa wixii ka dambeeya aday ku khusaysaa buui aniga dan kamali ayib intaasaa igu filan buu yidhi inaan isaga tago markaasaa sheekhu wuxuu sheegay waxay la mid tahay buu yidhi sidii nin shaacir ah mid gabayaao isagana laga yaaba inuu zanaadiqada ka mid ahaa gabay ka tiriyeyba oo wuxuu yidhi daci almasaajida lilcubaadi taskunuha wasir ilaa xaanati alkhamaari yasqiina maa qaala rabuka weylun lilulaa sakiruu wainamaa qaala weylun lilmusalliina ah, wuxuu leeyahay war masaajidda uga soo tag buu ihi kuwa ku cibaadaysanaya ha dhex joogeenoo ha dhex deganaadeene kuwa uga imow buui wasir ilaa xaanati alkhamaar baarka lagu khamreeyo xaggiisa soo aad buui khamrada rabbiga ma uusan dhihin buuhi weylun lilulaa halaag wuxuu u sugnaaday lilulaa kuwa sakiruu sarqaamay alle qur-aankiisa laguma hayo weylun lilulaa sakiruu kaafka loos dhigo bimacnaa halaag iyo cadaab waxaa iskale kuwa sarqaansan qur-aanka laguma hayo wa wainamaa qaala wuxuuse yidhi oon qur-aanka ku haynaa weylun lilmusalliina kuwa tukada halaag iskale war masaajiddii waa laysku cadaabiga ka soo carar baarka khamrada imow isaga ma hayno waa laysku cadaabhayaa xagga soo aad buu leey marka waa waa zanaadiqada marka yacni waxaa waxaa loo deliishadaa hadalka sidiisaba markuu isku xidhan yahay hadii la kala jaro kala jariddaasaa mararka qaarkood wuxuu yeelanayaa macnihii baa fasaadaya ayib marka ishkaalkaas waa shubhadii hanaad wey shubhada lixaad buu haddana guuda galo sheekhu wuxuu yidhi wa ama qowluhu caza wajalla uu yidhi khalaqakum min turaab uma qaala min tiinin laazib uma qaala min sulaala uma qaala min xama'in masnuun uma qaala min salsaalin kalfakhaar fashakuu fi اlqur'an wa qaluu hada talbiisun yanqudu bacduhu bacda bini aadamka abuuristiisa aayadihii ku soo arooray ee qur-aanka ku yimid bay haddana iska hor keeneen wuxuu yidhi imaamku wa amaa qowluhu casa wajalla odhaahda alla uu yidhi khalaqakum alla waa idin abuuray aadamihiiyow min turaabin caru alla idinka abuuray uma markaa kadibna qaala alla wuxuu yidhi aayad kale min tiinin laazib buu idinka abuuray min tiinin dhoobo laazibin oo dhegaysa ya oo gacmaha iyo shaygii taabto oo dhan qabsanaysa laazim uma kadibna qaala wuxuu yidhi aayad kale ku yidhi min sulaalatin min tiin ah, min sulaalatin yani waxaan ka abuurnay aadan ka abuurnay min sulaalatin mid la soo siibay qayb yar oo la soo saaray min tiinin oo dhooba ah yacnii dhooba yar oo kuwa fara farabadaan laga soo dhex xulo laga soo dhex siibay baan idinka abuuray waa uma qaala wuxuu yidhi haddana oo meel kale ku yidhi min xama'in baan ka abuurnay insaankii dhoobo madow oo isbeddeshay masnuunin oo sibsib ah ama masnuunin uraysa ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi meel kale haddana ku yidhi min salsaalin baan ka abuurnay aadamihii ya dhoobo shanqadhaysa dananaysa macnaha salsalada waxaa la yidhahdaa waa shayga markaad taabato ama aad shay ku dhufato dananaya oo sida birto kale dhawaaqay ayb min salsaalin baan ka abuurnay kalfakhaari sida dhoobo la dubay oo kale ah Ah, fakhaarkuna waa dheriga waa dhoobada marka dabka la geliyo ayaa la yidhahdaa fakhaar la yidhahda ayb fa shakuu markaasay shakiyeen fi lqur'aani qur'aankii dhexdiisii bay shakiyeen wa qaaluu waxay yidhahdeen haada kani talbiisun waa qasbay dheheen waa takhliid waa wax isku qasan oo yanqudu uu burinayo bacduha qaarkeed bacdan qaarka kale burinayo waa wax qasan oo haddana iska hor imaanayo isburinaya see isu burinayaa waay shubhada xaqiijinteedu waxa weeye aadam abuuristiisa yaa mar waxaa lagu sheegay caraa laga abuuray mar waxaa lagu sheegay dhoobo dhegaysaa laga abuuray mar waxaa lagu sheegay wax la soo siibay oo carada laga soo saaray oo laga soo xulo saafi ah laga abuuray mar waxaa laguwaxaa lagu sheegay dhoobo madow oo uraysa mar waxaa lagu sheegay mid ingegan oo dananaysa mar waxaa lagu sheegay mid sidii dheri dabka la geliyey ama dhoobo dab la geliyey oo kale shanqadhaysoo kalea waxaanoo dhan see looga wada abuuray see isu waafaqaysaa waa waxan waa war iska hor imaanaya saasay ku doodeen ayib marka intaynaan gaadhin jawaabta imaamka aynu horta mufradaadka meesha ku yimid qur-aanku keenay macaanidooda salsaalka waxaa la yidhaahdaa aiinu lyaabis aladii yasilu an yusawitu min yubsihi idaa darabahu shayun maa daama lam yamasahu nnaar waxaa la yidhahdaa salsaalka waa dhoobada ingegtay oo sawdaynaysa dhoobadu markay aad u ingegto ingeeg badan ay ingegto oon wax dhacaana gudaheeda ku hadhin markii wax ku dhacaan way danantaa way sawdaysaa laakiin salsaal goormaa la yidhaahdaa waa intaan dab taabanin intaan dab la gelinin ayna ingegto ayaa la yidhaahdaa salsaal la yidhaahdaa markii dab la geliyo ilan dhoobadasoo lama dubo waa la dubaa dab baa la geliyaa markii dab la geliyana fakhaar bay noqotaa markaa soo ma fa idaa massahu nnaaru fa huwa xiinaidin fakhaar markii dab uu taabto la dubo marka waxay noqonaysaa fakhaar bay noqonaysaa macnaha ma fahan xamaa maxaa la yidhahda isagan xamaa ah waxaa la yidhaahdaa altiinu alswad almutahayir waa dhoobo madow oo isbedeshay waay dhoobanimadeedii wax iska bedeleen ayb ama urkaa isbedelay ama hayada isbedeshay waxaa soo hadhay almasnuun maxaa la dhahaa masnuunka dhowr macna lagu fasiraayo masnuunka waxaa la yidhahdaa almusawar waa la yidhahdaa almusawar min sanati اlwajhi baa laga keena wahiya suuratu yacni min xama'in dhoobo madow oo isbedeshay masnuunin oo la sawirayoo sawir loo bixiyey dhoobadii baa la sawirayoo bini aadam ahaan laga sawiray macnaha way ku timaadaa masnuunkaasi ayib waxaa kaloo ku timaadaa masnuunkaasi oo lagu keenaa almasnuunu almuntin oo uraysana waa la dhahaa dhoobo isbedeshayoo madow masnuunin oo uraysa waa tafsiir kale waa masnuunka waxaa kaloo la yidhaahdaa al amlas waa midda sibsibka ah waa bimacnaa waa dhoobo noqotay sibsib aan shay dusheeda ku nagaan kara jirinoo laga sibqanayo intaaba waa lagu fasiraa markaan ogaana kadib intaa jawaabta imaamka aanu dhimaadno dhowrkan sifo ee la siiyey aadam wixii laga abuuray intaasoo sife miyay wada jiraan mase iska hor imaanayaan wuxuu yidhi imaamku marka naquulu waxaan leenahay haada kani bad'u khalqi aadam aadam abuuristiisa bilowgeedii way aadam abuuristiisa waa abulbashar aadamkii bini aadamku ka farcamay abuuristiisii bilowgeedii baa horta laga warramaya meeshay ka bilaabatay khalaqahu llahu allah abuuray aadam awala bad'in bilowgii ugu horreeyey min turaabin cara laga abuuray ayib caradii markii laga abuuray uma markaa kadibna min tiinatin dhoobo xaggeed baa laga abuuray xamraa'a oo cas wa sawdaa'a iyo mid madow wa baydaa'a iyo mid cad wa min tiinatin dhooba xaggeed baa laga abuuray tayibatin oo wanaagsan oo carrasan ah wa sabakhatin iyo mid carraseel ah sabkhada waxaa la yidhaahdaa waa dhulka kiisa xun een biyana qabanin waxna ka soo bixin ee caraseeshaa baa la yidhaha sabkha ah. marka dhulkii laga abuuray ayaa midna wuxuu ahaa dhul adag oo caraseel ahoo suubaana buu ahaa midna waxa wuxuu ahaa dhul wanaagsan oo dabacsan oo yacni eh, carasan ah intaba waa laga abuuray fakadaalika sidaasoo kale sidaa isaga looga abuuray dhoobooyinkaa kala gedisan ayaa duriyatuhu carruurtiisuna tayibun ay tahay mid wanaagsan wa khabiiun iyo mid xun yacni marka la fiiriyo dabeecadooda dabeecadooda mid sahli oo dabeecad wanaagsan oo dhaqan wanaagsan iyo mid macangaga ya oo garmaqaata oo lamagalaay ah soo ma kala jiraan midba caradii qayb ka miduu matalaya caradii aabbeen laga buuray asalka ahayd dadkan qalafsan caradii qalafsanayd bay ka soo jeedaan dadkan dabeecada dabacsanee dabeecada macaanna caradii dabeecada macaanaysana dabacsanayd bay ka soo jeedaan midabkana sidoo kale aswad mid madow afrikaan wa axmar mid cas sida carabaha iyo wixii la mida ah. wa abyad iyo mid cad sida yurubiyaanka iyo wixii la mida ah intii carada midabkeeda ahaydna caruurtiisii baa ku timid soo ma marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo carraa laga abuuray laakiin carrada laga abuuray aadam calayhi salaam ayaa waxay lahayd dhulka dabeecaddiisa iyo sifaadkiisoo dhan cara leh oo laga soo wada dhex saaray ayaa aadam laga abuuray caruurtiisiina sidii unbay ku timi saas wuxuu tilmaamayaa imaamku xadii mas'aladaa ku asaxay oo xadii abu muusa alashcari ah rasuulku uhi sal lay wasalam ina allaha tacaala khalaqa aadama min qabdatin qabadaha min jamiici alardi ilaahay aadam wuxuu ka abuuray hal cantoobo oo dhulka oo dhan laga keenay hal cantoobo cara ah. qaadis hal mar la soo qaaday oo laakiin dhulko dhan laga keenay ayib yani dhulkao dhan baa laga keenay maxaa laga wadaa bimacnaa dhulka kala gadisnaantiisoo dhan baa ku midaysan intaa yartee la soo qaadaee laga abuuray baaba dhulkii ku idil yahay dabeecadii dhulkaa ku idil midabkii dhulkaa ku idil sifaadkii dhulkaa ku idil intaa laga soo soocayee laga soo saaray baa laga abuuray markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam fajaaa banuu aadama aadam caruurtiisii waxay ku yimaadeen calaa qadri alardi dhulka qadarkiisii iyo qiyaastii dhulku ahaabay ku yimaadeen jaaa minhum alaxmaru waalabyadu waalaswad carruurtii waxay ku yimaadeen mid cas mid cad iyo mid madow wa bayni daalika iyo intaa inuu dhaxaysa soo qaar maariina ma jiraan oo maariin cadin xigeena ma jiro oo mid maariinoo madow xigeena ma jiro ya kullu daalika waa jira ku booshaa jira oo caddiinkiisa waad ka carari kullu daalika dhulkiibaa dabaacaduu dabeecooyinkaa leh wاlsahlu wاlxasnu ya mid dabacsan iyo mid qallafsan wاlkhabiiu mid wanaagsan wاayibu mid waxaan dhihi laha wاlkhabiiu mid xun oo dabeecad iyo dhaqan xun wاayibu iyo mid dabeecad iyo dhaqan wanaagsan wa bayna dalika iyo in u dhaxayso bayna dalika maxay tahay bimacnaa bayna dalika mid waxaa jira khubigana waxoogaa laga siiyey tiibkana waxoogaa laga siiyey soo ma dabacsanaanta waxoogaa laga siiy qaliifkana wax laga siiy isugu yara jiraan waxbaa isugu qasan ah, midabkii qaar buu u qasan yahay dabeecadii adaygiiyo jileecii qaar buu u qasan yahay midba dhinac buu u badan yahay wa bayna dalika ayb xadiikaasuu tilmaamaya imaamku xadiikana waxaa soo saaray isla isagaa soo saaray axmed bn xambal fii musnadihi cabdi bni xumayd abu daawuud tirmidi waana xadii xasano saxiixa buu le tirmidi shekh albaanina waa saxiixinaya xadiidkaas wey marka xadiidku tilmaamayo markuu ina leeyahay calayhi raxmat ullah yani uu leeyahay khalaqahu أwala badءin min turaabin uma min tiinatin xamra'a wasawda'a wabaydaa wamin tiinatin طayibatin wasabkha fakadalika duriyatu طayibu wakhabiiثu aswad waaxmar waabyad xadiikaasuu tilmaamaya ayb wuxuu yidhi uma markaa kadib caradii markii dhulka laga wada keenay dabeecaddii dhulku uu lahaay iyo khasaa'istiisiina ay wada xambaarsan tahay uma markaa kadib baa bulla la qooyey daalika turaabu carradii iyadahayd baa la qooyey biyaa lagu daray fa saara wuxuu noqday markii la qooyey kadib tiinan dhoobuu noqday marka ya markii hore muxuu ahaa caruu ahaa soo maa caradii markii la qooyo maxay noqotay tiinan bay noqotay ayb fadalika kaasi qowluhu odhahdiisa wey alla uu yidhi min tiinin dhooba xaggeed baan ka abuuray falammaa tiin falammaa goortii lasaqa uu ku dhegay adtiinu dhoobadii bacduhu qaarkiin bibacduhu qaarkii bibacdin qaarka kale ku dhegay oo fasaara uu noqday tiinan buu noqday dhoobo laasiban oo dhegaysa bimacnaa laasiqan oo ciddii ay taabataba ku dhegaysa iyaduna isku dhegaysa taana maxay tahay dhoobadii marka hore carray ahayd waa la qooyo tiin bay noqotay marka la qooye kadibna dhoobo kala socoto meehee min tiinin laasib waa carra dhegayso iyaduna isku dhegaysa shaygii taabatana ku dhegaysa uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi min sulaalatin min iin min sulaalatin min tiin halkaas si aad u fahantaan waxuu ka wadaa dhoobadii markii qaabkaa loo diyaariyey dhoobadii loo diyaariyey oo dhan lagama abuurine dhoobadaa iyada ah qayb laga soo siibay oo laga soo dhex saaray baa laga abuuray oo laga sameeyey ayib wuxuu yidhi marka uma qaala wuxuu idhi min sulaalatin qadar khulaasaa oo la soo siibay min tiinin oo dhooba ah baan ka abuurnay yaquulu wuxuu leeyahay buudha ula jeedaa milu tiini sida dhoobadoo kale idaa goortii cusira ya markii la maroojiyo ama marka la tuujiyo insalla wuxuu ka soo dhex siibanayaa ka soo dhexbaxayaa min bayni alasaabici faraha dhexdooda ayb bimacnaa adiga dhoobo qoyan markaad qaado oo intaad gacantaada ku cantoobiso saa u qabato kadibna aad ya aad tuujiso dhoobadii markaad saa u tuujiso maxay samaynaysaa ya meeshii duleelee jaanisay heshay ka dhex bixi soo saas maa gacfaraha dhexdooday marka ka dhex siibanaysaa min sulaalatin min tiinin marka waxaa laga wadaa oo la yidhahdaa sulaalada la yidhaahdaa shayga marka la tuujiyo dhoobada la tuujiyo intaa meeshaa ka soo dustay baa la yidhaahdaa sulaalo la yidhaahdaa liannaha insallad way ka soo dhex siibatay waa ayib marka dhoobo saa loo soo siibay oo dhoobadii oo dhan laga soo dhex saaray ayaa laga abuuray waa uma markaa kadib natana dhoobadii waa la daayoo faraha laga qaado way taalo way urtay marka natanaiib dhoobadii waa urtay fa marka kadib wuxuu noqday xama'an buu noqday dhoobo madow oo masnuunan uraysa ah. waxay noqotay marka dhoobo madow oo isbedeshay oo uraysay noqotay waa marxalad dambe falammaa goortii jafa waa la daayay marka dhoobadii iyadoo urtay laakiin weli qoyan oo isbadashay bay haddana taallaa falammaa goortii jaffa uu ingegay dhoobadii ay ingegtay saara wuxuu noqday salsaalan ya waxay noqotay mid ingegan oo dananaysa oo markii shay lagu dhufto ama la taabtoba shanqadhaysay noqoto kal fakhaari sida dhoobada la dubay oo kale ah. ah sida dhoobada dabka la geliyo oo kale sideeda u shanqadhaysa ayay noqotay yaquulu wuxuu leeyahy ula jeedaa saara waxaa ahaaday lahu isaga salsalatun baa u ahaatay danan iyo shanqadh oo ka salsalati alfakhaari midka la dubay shanqadhiisa iyo danankiisa danankiisaoo kalea lahu waxaa u sugnaaday wuu sii fasiray dawiyun yani hanqadh ah. oo ka dawiyi lfakhaar kan la dubay dhoobada la dubay dabka la geliyey shanqadiis iyo danaanigiisoo kale dawiiga waxa laha danaaniga ah, hayga markii aad eh, ku dhufato shay ku dhufato shanqadha ka baxdiiyo yaa la yidhahdaa dawiig la yidhaahdaa ah, danaaniga ka baxaya dhoobada la dubay mid la midoo kale iyo dananka noocaasoo kale a ah ka baxay wey marka fa haada kani bayaanu khalqi aadama aadam abuurisiisa caddaynteedii waay warku sooma cadda marka adeer qur'aankani waa cajaa'ib aadam markii la abuurayey dhoobadii laga abuuray baa marxalado martay waa mar dhoobo iskay dhulkaa ingegan buu ahaa waa la soo qaadayoo dhulkii midabadiisiiyo wixii sifaadkiisii baa la soo ururiyey qayb baa lagu soo koobay caradiioo saa iska abaa la qooyey marxalay ahayd markii la qooyey waxay noqotay wax dhegaysa marxalay ahayd waa la daayey oo way urtay muddo markay taallo isbaddeshay ayaa haddana way ingegtay markay ingegtay bay haddana waxay noqotay yaa yacni dhoobo shanqadhay soo dananaysa aayadahan qur'aanka mid walba markay waxay tilmaamaysaa marxalo ka mida maraaxishii uu maray soo ma marxalad ka mida maraaxishii dhoobadu martay ayay aayaduhu kala tilmaamayaan idinkana fahamkiinna iyo caqligiinna gaadhi waaye ama xumaanta qalbiga idinka jirta wa amaa qowluhu odhaxdiisa alla uu min sulaalatin min maa'in mahiin intaa markaynu sidaa jawaabta u helo oo aayaadka dhoobada iyo ku soo arooray saa loo kala wajahay aayad kalaa timid marka waa tee ya min sulaalatin min maa'in mahiin waxaan ka abuuray weeye mid la soo siibay shay la soo siibay oo lasoo xulay oo lasoo saaray min maa'in biyo xaggood mahiinin ya biyo bimacnaa tabar daran ayb tanna see dahaysaan waay haddaaba doobadii wajahdeen oo aad dhahdeen maraaxil bay kala tilmaamaysaa hadda waxaa timid min maain baaba timide biyaa yimide see dhahaysaan waay seed uga jawaabaysa caraa laga abuuray iyo biyaa laga abuuray meel geeya tii buu ka jawaabaya fa haadaa kani buu yidhi waa bad'u khalqi duriyatihi aadam caruurtiisa abuuristooda bilowgeedii bay tani ka hadlaysaa ma aha aadamba ma oo min sulaalatin baa laga abuuray yacni wuxuu ka wadaa annutfa dhibicda manida ah idaa goorti insallat ay ka soo dhex siibato min arajuli ninka markay ka soo dhex siibato ayb fadalika kaasi qowluhu odhahdiisa weeye alla uu yidhi min maa'in yacnii maagaa wuxuu ka wadaa annutfatu ka wadaa waa dhibicda manida abuu ka wadaa macna mahiininna yacnii wuxuu ka wadaa daciifin oo tabaryar fashakad fa haada kani maa shakat waa wixii ay shakiday fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu ay shakiyeen shakigii zanaadiqadu keentay iyo jawaabtiisu wataas wey macnaa ayib waxay ka mid tahay qur-aanka icjaazkiisay ka mid tahay alicjaazu alcilmi ayay ka mid tahay kelimada min sulaalatin min maa'in mahiin li'anno aadamaha marka la abuurayo iyo noolaha oo dhan biyaha labka iyagoo dhammaantoodoo wada socda biyuhu ilmaha lagama abuuro ilmaha waxaa laga abuuraa wax yar oo biyaha faraha badan ee labka ka yimid wax yaroo ka soo dhexbaxay oo laga soo dhex siibay ayaa keenaya aadamaha iyo noolahaba laga abuuraa waa midda hadda cilmigan xadiidka ah Eh, ay gaaladu hadda inay gaadheen ka dhigayaano qur-aankuna waa kaa horey usii tilmaamay yani waxaa la xaqiijiyey halkii mar ee uu labku biyaha manida uu gano halkaa mare uu ganay waxaa ku jira intaasoo milyan oo xayawaan minawi ah xayawaan nool oo manida la socdaa jira bal isagii taasuuba ka koobanya xayawaanaadka bilyaniska ah ee manida labka ku dhex jira markay soo baxaan way yaacayaan waxay ku yaacayaanoo u ordayaan ugxantii inay gaadhaan ugxantii meesha ku jirtay baa loo tartamayaa marka ninkii gaadhi lahaa oo ku guulaysan lahaa intooda badan marka dhexday ku dhimanayaan ma gaadhayaan waa baaba'ayaan kadibna biyey isu beddelayaan hal mid baa marka ugxanta gaadhaya dhag kaas markuu ku dhaco baa laga abuurayaa marka waxaa isla dhexgelaya xayawaankii minawiga ahaa iyo ugxantii ukuntii dhadiga ama hooyada ayaa markaa laisla falgelaya halkaasaa abuurka bilaabanaya marka min sulaalatin waa shay yar oo laga soo siibay kuwa faraha badan laga soo dhex saaray ayaa abuurku ka imaanaya gaalaa intay isqaadqaadayba hadda waxay yidhaahdeen waan ogaanayo menidan faraha badan waxba kama samaysmaane wax yaroo ka soo dhexbaxay baa wax ka samaysmaan haddaannu soo saarnay bay dheh war dhagaystaa la kun iyo afar boqol sano ka baanu annagu sii ogeen inay arrintu sidaa tahay min sulaalatin min diin qaar badan baaba ku islaamayba oo yidhiba macquul ma aha maxamedon waxna qori jirin waxna akhrin jirin inuu intaasoo sano kadib ibiga cilmiga xadiidka masale uu gaadho hadda la xaqiiji inuu horay u sii sheegay wax suurtagalaba maaha inuu waxyi xagga alle ka yimid bay xaqiijisteen marka saasayba qaar badan ku rumeeyeen sidaas daraaddeed min sulaalatin min iininmin sulaalatin min maa'in mahiinintaasi waa caruurta aadam waay aadam markii carro laga abuuray xawaa la abuuray oo iyadana xaggee laga abuuray ya haa feedhiisaa laga abuuray isaga laftiisaa laga abuuray halkaa wixii ka balowday aadamuhu tarankiisu wuxuu ku socdaa marka min maa'in mahiin marka tanna marxalad danbay ka warramaysaa carruurta tarankoodiiyo dhalashadoodiiyo qaabkaasay ka warramaysaa aadam kuma saabsana marka aadamkii asalka ahaa calayhi salaam kuma saabsana min sulaalatin min maain mahiin kuma saabsana ee caruurtiisay ku saabsanta sidaas weeye masaladuy zanaadiqadu shakigoodu marka wax jira ma ah ayb taasina waa masale kale waa maraaxil iyo xaalado kala duwan shubhada toddobaad buu halka kaga jawaabo qaala imaamku wuxuu uhi wa ama qowlu rabu lmashriqi waalmaqrib rabu lmashriqi waalmaqrib iyo rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayn rabu lmashaariqi waalmaqaarib intaba alla yidhi fashakuu waxay shakiyeen fi lqur'aani wa qaaluu waxay yidhahdeen kayfa sidee buu yakuunu ahaanaya hada kani min alkalaami almuxkam yacni aayaduhu waxay isku khilaafsan yihiin fi lifraad waltaniyati waljamci aayadda hore waxay tihi rabu lmashriqi waalmaqhribi qorax ka soo bax iyo qorax dhac rabbiga iska waxaa laga dhigay mufrad aayadda dambena waxay tihi rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayn labada ka soo bax iyo labada u dhicid allaha rabbiga u ah aayadda kalena waxay tihi rabbi almashaariqi waalmaqaarib way jamcisay soo maah ka soo baxyaalka rabbigeed baan ku dhaartay rabbiga iskale aan ku dhaartay rabbigood baan ku dhaartay iyo u dhacyaalka marka mar mufrad baa laga dhigay mar waa la jamciyey marna taniy iyo laga dhigay fashakuu markaasay shakiyeen fi lqur'aani wa qaaluu waxay dhheen kayfa sideebuu yakuunu ahanaya haada kani min alkalaami almuuxkam seebuu ku noqon karaa mashriqu ma mid baa qorax ka soo baxu ma mid baa mise waa laba mise wuu badan yahay intaba qur-aanku waa sheegay sidoo kaleeto dhanka wuxuu dhacaanaya dhicidda qoraxda dhicitaankeeda ma mid baa meeshay u dhacdo ma labaa mise wuu ka badan yahay intaba qur-aankaa sheegay ayib seebay ku dhici kartaa inay intuba jiraan way macanaa wuu jawaabay imaamku wuxuu uhi amaa qowlu odhahdiisa uu yidhi rabu lmashriqi waalmaqhribi waa marka la ifraadiyo fa haada kani alyowmu maalinka wey alladii maalinkaasoo yastawii ay sinmayaan fiihi maalinka dhexdiisa alleylu habeenkiiyo wannahaaru maalintu aqsama allaahu alla wuxuu ku dhaartay bimashriqihi maalinka habeenkii maalintu siman yihiin qorax ka soo bixiisa wa maqribihi iyo qoradhiciisu ku dhaartay si aad u fahamtaan sanadka habeenkiisa iyo maalintiisa marna way siman yihiin oo saacadaha habeenka iyo saacadaha maalintu waa isleegyihiin marna habeenkaa badan marna maalintaa badan soo saas maa wuxuu leeyahay marka habeenka xilliga habeenka iyo maalinku sinmaan waana hal habeenoo sanadka ka mida wa halkaa habeen ee qoraxdu bartamaha joogto bartamaha ay marayso innaga meesheenna dhulbaraha ay marayso illan dhulbarahaan joognaa soo maha xilli waxaa jira habeenkii iyo maalintii ay siman yihiin middaa iyada ah hal mashriq weeye waana hal maqrib maalinkaas hal meel bay qoraxdu ka soo baxdaa hal meel loogu dhacdaa oo bas maalinkaa mashriqiisa iyo maqribkiisa wey marka la ifraadiyo mufrad laga dhigay waa maalinkaa habeenkii maalintu siman yihiin oo sanadka ka mida taasaa yaa laga wada ayb wa ama qowlu rabi lmashriqayni wa rabu lmaqribayn marka la taniyeeyana fa haada kani aطwalu yowmin maalinka ugu dheer weeye fi sanati sanadka dhexdiisa wa aqsaru yawmin iyo maalin midka ugu gaaban weeye fi sanati sanadka dhexdiisa aqsama allaahu alla waa dhaartay bimashriqihima labada maalmood ka soo baxooda qoraxdu dhankay ka soo baxayso wa maqribihima iyo qorax dhacoodu alla ku dhaartay waxaa jira socodkaas ama qoraxdu socoto ama sida ay yidhaahdaanba qaarkood dhulku wareegayo baa waxaa jira maalin waxaa jira sanadka dhan maalmihiisa ugu dheer maalin maalmaha sanadka ugu gaabanna waa jira oo maalinka maalmaha sanadku uu ugu gaaban yahay habeenkaa ugu dheer sanadka ilan markay maalintu gaabata habeenkii baa dheeraanaya soo maa maalinka uu maalmaha sanadka ugu dheerna habeenkiisaa ugu gaaban cagsiguna waa saxiix soo ma marka waxaa laga wadaa buu leeyahay yacni marka la leeyahay mashriqayn iyo maqhribayn sanadka maalinka ugu dheer iyo maalinka ugu gaaban waa laba kala fog soo maaha labadaa maalin ayay qoraxdu laba meelood ka soo kala baxdaa laba meeloodna waa u kala dhacdaa soo ma maalinkay ugu gaabanna meel bay ka soo baxdaa meelna waa u dhacdaa maalinkay ugu dheer tahayna maalmaha ugu dheerna meelna way ka soo baxdaa meelna way u dhacdaa labadaasaa laga hadlaya marka la taniyeeyo ayb bal ka soco wa amaa qowluhu odhahdiisa alla yuu hi rabu wa rabu lmaqaarib rabbi almashaariqi waalmaqaaribi uu yidhi fa huwa isagu mashaariqu sanati sanadka meelahay qoraxdu ka soo baxda wa maqaaribiha iyo meelahay u dhacdo fa kani maa shakat fiihi zanaadiqatu zanaadiqadu waxay ka shakiyeen idinka masaladani waxoogaa u baahan tahay si daqiiqa in loogu fiirsado qoraxdu marna waxay jirtaa cidhifka koonfureed marna waxay jirtaa cidhifka waqooyi bay jirtaa markay labada cidhif markay maalan cidhifka u shisheeyee koonfur inaga xigto way soo socon way soo durki way soo durki way soo durki way soo durki markay korkeenna ku siman tahay ayay haddana waxay bilaabi dhanka waqooyiga haddana inay nooga durugto markaasaa waxay tegaysaa cidhifka ugu dambeeya waqooyi bay tegaysaa markaase haddana waxay bilaabaysaa inay soo noqoto khadkeedii dib ugu soo noqoto korkeennay haddana imaanaysa markaasay haddana dhanka koonfureed inooga gudbaysaa ma fahamteen saasay ku soconi maalin kastoo ilaahay keenay qoraxdu meeshay ka soo baxaysa way ka duwan tahay meeshii ay shalay ka soo baxday innaga isku jiha inoo wada tahay soo ma isku dhinac inoo wada tahay laakiin goobtay ka soo baxaysa waa ka duwan tahay goobta shalay ka soo baxday ama dhankaasay ka jirtaa ama dhankaasay ka jirtaa way guuraysaa say u socoto xaggaasay u socon u socon u socon dhanka meeshay ka soo baxdayna waxaa ku aadan mid ay u dhici doonto ku aadan baa jira markay durugto xagga u durugto sidoo kale meeshay u dhacaysayna waa durkaysa markay sii durugto ka bixideedu dhiciddeeduna meelay u durkaysaa jira sidaas daraaddeed waxay yidhaahdaan saddex boqol iyo lixdan god bay ka soo baxdaa saddex boqol iyo godna waa u dhacdaa saddex boqol iyo lixdan godna waa u dhacda boqol iyo siddeetan xaggay jirtaa boqol iyo siddeetan xaggay jirtaa ma fahamteen marka mashaariq walmaqaarib marka la leeyahay waa intaas teedsan ay sanadka ku wareegtay ay maalinba meel ka soo baxayso maqaarib marka la jamciyeyna waa intaa teedsan ee sanadka dhan ay ku wareegayso markay dhacayso kolba meel ay u dhacaysay saa ay u socoto waa ma la fahmo marka mashaariq walmaqaarib marka la jamciyo mashriq iyo maqrib marka la ifraadiyana waa kaa uu inoo sheegay bari darsigeenna insha allah tacala wax yaraan sii faahfaahinno hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi waslem